bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lmin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllahi وalih وsaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan <clears throat> waa kii boqol afartan iyo afraad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllahu عalayh walih waslm kitaabu dacwaad baynu ku soo jiray waxaynu <clears throat> inoo dambeeyey fii masaa'ila min adducaa intaan marka cashirkaana guda gelin xadiidkii kun iyo shan boqol xalay ahaa ee xadiid abi umaama wadaadaha qaarkood jaamicu tirmidi baan ku sharaxnay wadaadaha qaarkood qaybtaa dambe wa dubur asalawaat almaktuubaat bay daciifiyaan <clears throat> sida xaafid bin xajar oo kale tirmida taxsiinkiisuna marka wuxuu arkaa in wax cilaa xadiidku uusan lahayn taasun dhaa aan raba tilmaamo nasaa-ina xadiidka wuu wariyaa filkubra buu ku wariyaa mana cilaynin weliba baab goonu u baabaystay wadaadkii iska lahaa silaaxu lmumini fi ducaa wadikri asagoo lafkiisa waa ah xoojiya xadiidka intaas haddaan ka tago maadaama uu baabkii sheekh dhammeeyey adciyadii oo karaamat alawliya uu ku gebagabeeyey kitaabkii waxaynu tilmaamaynaa <clears throat> waxaa jira xiliyo xilliyo ducada si gooni ah loo aqbalo ama aana ay u tahay in la aqbalo iyo xaalado xaalado haddii aad ku tilmaaman tahay ducadaad in la aqbalo aad aana u tahay iyo dad aanaw ah in ducada laga aqbalo ayaa jira oo kitaabka dheeraa dacwaadka aynu kusoo maray iyo inta kitaabka riyaadka uu soo socdayba wakhtiyada si gooniga u tilmaaman ee ducada in la aqbalo aanada ah waxaynu soo maray kow yowmu carafa yowmu carafa ducada la ducaysta in ay mustajaabo tahay soo maray leylat lqadr habeenkii leylatulqadarka loo yaqaan asaguna ducadiisu inay ducooyin ka duwan tahay baynu soo maray waxaa kamida mida yowm اljumca waleylatuha maalinka jumcada iyo habeenkeedana ducadu in la aqbalo ayay aana u tahay waxaa inoo dambeeyey jawfu leyl aakhir habeenka niskiisa dambe asna ducada in la aqbalo baa aana ah waxaa kaloo lamida <clears throat> waqtu saxar xilliga hiraabta salaatu sax soo dhowdahay la suxuurto xilligaana ducada asna waa la aqbalaa xiliyaha goonida marka u tilmaaman waa xiliyaha jumcadu haddee habeenkeeda maalinkeeda iyo bacdalcasarka saacatulijaabada iyo imaamku markuu khudbada u istaaga ilaa salaada laga baxana waad soo marteen xiliyaha noocaasa marka waa xiliyada aanadu aad ducada ruuxa muslimka u ducaysto ee shuruudii xalay aynu soo marray oofsatay in la aqbalo xaalado ayaguna waxaa jira ruuxii ku tilmaanada ama ku beegma aana uu yahay ducadiisii in la aqbalo waxaa ka ducada la ducaysa bayna اnidaai wاliqaama aadaanka iyo aqiimada inta udhaxaysa xaalada ducada la aqbalo weeye waxaa kaloo duada la aqbalaa marka salaada loo aadaamo waxaa la aqbalaa marka safka ilaahay la istaagay gaaliya muslimiin intay isu saftaan in jidka ilaahay lagu dagaalamo diyaar loo yahay cinda safi aw alistifaaf ayaadna ducadu in la aqbalay aana u tahay waxaa ka mida waqt almatar roobku markuu da-aya uu socdo xaaladaasna waa xaalad iyaduna ducada in la aqbalo ay aana tahay sujuudda xaalatu sujuud adoo sujuudsan sunno iyo faradba ayadna ducooyinka waa la aqbalaa dubura salawaati almaktuubaat salaadaha la farad yeela gadaashoodana waa la aqbalaa qur-aanka markaad akhrido ama aad khatinto gadaashiisa inaad ducaysatana ducadu waa lagu aqbalaa waxaa ka mid a ah majaalis اdikri واlijtimaac meelaha ilaahay lagu xusay muslimiinta iskugu yimaadaanna aana waxay u tahay xaaladaasi ducada in la aqbalo waxaa la mid ah diiqu markuu dhawaaqo ducada la ducaystaa malaaigtu aamiin inay dhahaysu nabigu sheego waa xaalad la beegsado weeyo ruuxii ku tilmaanada ama la kulma uu ducadiisu in la aqbala aana u ah marka ruux muslimoo dhimanaya la-ag yimaadana cinda xuduuri almayit asna kii nabigu soo calayhi salaatu wasalaam wanaag ugu duceeyo oo khayr ku sheega fa ina almalaa'ikata yu'amminuun calaa maa taquuluun xaaladahaasna waa xaaladaha ducadu in la aqbala aana u ah awqaadina waynu soo maray amaakin baa jirto goobo gooni ah oo ducooyinka lagu aqbalo waqti baynu sheegnay xaalad baynu sheegnay goobaa jira ayaguna ducada aana u ah in la aqbalo iska macruufa ka bayt alxaraam alxaram almaki balad alxaraam ducada lagu ducaystay inta badan waa la aqbalaa aruknu adducaau bayna aruknayn alyamaaniyeyn kacbada haddaad ku dawaafayso laba rugni yamaaniyeenka ee xagga koonfur jira ee ad taqaanaane lagu ducaysto ducada waa la aqbalaa makaanka multasamka loo yaqaana xajarul aswadka ku dhegan inta yaraa udhaxaysa albaabka kacbada iyo xajarul aswadka udhaxaysa dadku ku dagaalamaan ee xabadka la saaree la dhunkade ee wejiga la saare multazamka la yidhaahdo asaguna makaanka ducada waa lagu aqbalaa dawaafka dawaafka kacbada la dawaafana makaanka asaga ah wixii lagu ducaysto ilaahay ummadda waa ka aqbalaa waxaa ka mid a taxta almiisaan majaroorka kacbada hoostiisa markaad taagan tahay ducadaad yaqaan majaroorka biyaha qaada dee kaasaa miisaabka loo jeedaa waxaa ka mid zamzam ceelka zamzam markaad ka cabayseed ka dhaansanayso makaankaas waa makaan aana u ah ducada in la aqbalo waxaa ka mid a cala safa labada buurood markaad taagan tahay ducooyinka ilaahay la weydiisto in la aqbala aana ah e waxaa ka khalfa maqaami ibraahim maqaam ibraahim markaad ku tukata ama gadaashaad istaag ducooyinka la ducaysto aad baa loo ammaanay waxaa ka mid a la baryo ilaahay wixii la weydiisto waa la helaa waxaa ka mid a soo maraynay oo iyadna yowmu carafa iyo makaanka waa kala yihiin maalinka iyo makaanku waa laba kala baab ayadna waa lagu aqbalaa ducada mina ka mida habeenaha mina la jooga ducooyinka waa la aqbalaa jamaraadka saddexda marka la tuuranayo ducooyinka la ducaystana waa la aqbalaa dad si goonaha ducada looga aqbalo oo nusuustu sheegtay baa jira marka awqaad iyo amaakin iyo axwaal baynu soo sheegnay waxaa inoo soo haray ashkhaas in la sheego addoonka saalixa ee ilaahay ku xiran ee suuban suubanducaysa in la aqbala nusuus badan baa sheegtay waladka baariga ah ee waalidkiisii baariga u ah ducadiisa in la aqbalana nusuus ayaa tilmaantay sidii uwaysal qarnimaad soo marteen hooyadiibuu baari u ahaa ninka arkow ka ducayso waa ka nabigu soo yidhi waa la aqbalayaay waxaa ka ruuxa musaafirka ah. ruuxa musaafirka ducadiisa inta badan waa la aqbalaa waa ruuxa sooman asaguna ducadiisa inta badan waa la aqbalaa imaamka caadilka ninka mas-uulka caadilkeen ee xawlowga ahayne diinka ku dhaqmaasa ducadiisa waa la aqbalaa xalay in ugu dambayso ninka walaalkii maqanaasho ugu duceeyana asna waa laga aqbalaa dadka dhowrkaana waa dad gooni loo sheegay in aan ka tagana waa jirta amaakinaan ka tagay axwaalaan ka tagay ashkhaasaan ka tagay iyo awqaadaan ka tagay waa jirtaa intaas waxay iga ahayd xusuusin baa iga ahayd baabu karaamaati alwliyaa wuxuu baab yahay awliyada karaamaadkeeda iyo fadlihim wanaaggooda iyo qiimahooda in la sheego karaamaad waa jamcu karaamatin alwliyan waa jamcu waliyin fadlina waa la yaqaanaa karaamadu waxa loo jeedo waxaa weeye waa dhacdo ama fal ka baxsan caadada iyo dhaqanka basharka waa xaalad iyo dhacdo ka baxsan awooda basharka caada ahaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala adoon mumina ku xoojiyo ayaa la yidhahdaa karaamo la yidhaahdaa xaaje iyo baahi markaa jirta lagu keenaa ama ruux muslima iimaankiisoo daciifa lagu xoojiyaa saa darteed saxaabadii xilligay noolaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waagi dambe muta'akhiriintu yimaadeen taabiciintii atbaacu taabiciin karaamaadku waxay badnaayeen fi lmuta'ahiriin limaada waxaa weeye iimaanka iyo yaqiintii saxaabadu waxa weye xoog badnayd oomaysan baahnayn wax badanoo xoojinay dhudhuujin yaqiintooda aad iyo aad u buuxday iimaanka qanjaha joogay way genginaayeen hawshoodu dhiil buuxu ah saa darteed waagi dambe mutaakhirinta atbaacu taabiciin iyo wixii kasii dambeeyey ilaa yowmina hada karaamaadka dhaca badankood waa taqwiya xoojin iyo ilaalin ruuxa muslimkee daciifuliimaanka lagu xoojinaya haddii aan la siinin inuu inxiraafo ama dadku ay shikiyaan ama asaguba uu xogow gebgebleeyaa laga bacqayaa uu gebi dhaco taasayba ku timaada qadiyadaas marka karaamadu hamoodin keliya inay tahay wanaag ummadda dheer tahay ee in badanoo ka mida ah, adaa lagugu dhowrahayaa lagugu ilaalinhayaa atbaacda ku raacsan baa iimaankooda lagu ilaalinayaa bal mar waxay ka marhaati kacaysaa inaad daciifuliimaan tahay ood u baahan tahay in lagu xoojiyo haddii kale shiki baa ku gelaya yaqiintaadi baa daciifaysa in lagu garab istaago cudud lagu siiyo lagu tiiriyaad u baahan tahay ama abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo raggii cuslaa karaamaadkooda iska yaraayeenba waliba mutaqin arkaysa wal boqol karaama loo sheegaayo waxay maqhraati ka tahay buu ihi shekh islam ibn dacfi iimaanihim kuwaas kitaabka alfurqaan bayna awliyaai araxmaan wa awliyaai shaytaan ka akhriya maxaa yeelay yaa u baahan in xoogu lagu xoojiyo ambiyadu goormay mucjiso u baahdaan si u fahantaan masalada ambiyadu waxay mucjiso u baahdaan ilaahi baa i soo diray oo rasuul baan ahay xaq baa layla soo diray marka laga dhagaysan waayo hee oo laga diidaa lagu xoojiyaa mucjisada ma tamiso ma haddii nabiga markiiba laga yeelo haye nabi allow horaanba waanku naqaanay inaad saadiqulamiin tahay wax kaa fiican adduunka ma jiro waxaa la timidna xaq naga dhe oo horay loo gala diinka looma baahno taxadi iyo horaysi iyo cariyaa waxaan sameeya sameeya looma baahno haddii yaqiintaadu ay buuxdo waama baahnid in lagugu xoojiya karaamo lagugu xoojiyo mararka qaarkood way noqotaa shahaada calى quwaة اliimaan way noqotaa laakiin haaliban waxaa loo keenaa bay culimadu leeyihiin taqwiyatan liliimaan الضaciif shekh islaamna wuu keenay adilo u keensaday waana runtii marka nadariyadda ah inagu wixii karaama waxay tustaa aw xasaan rag kale inuu ka fiican yahay hawshaas iska ilaaliya hadday sidaa tahay taabiciinta ka karaama badnaa saxaabada dhacdooyinka karaamada ee taabiciinta u sugan ee laga soo guursho ee boqolaalanka ah, saxaabadu wax yar baa laga soo guuriya abubakar oo dhowra cumar oo dhowra cali iyo cusmaan oo dhowra ansaar hawla yaryar weeye karaama badnidu marka hadday keenayso inaad ummadda ka fadli badan tahay waxaa ka imanaya ya saxaabada laga fadli badan yahay hawsha inaad fahantaan hawshaasi marka haalibku waa sidaa mararna waxay tustaa eh, calaa quwat اliimaan oo tilmaamay howlaha iyadaa <clears throat> idan karaamaat lwliya marka shay jiro weeye weliguna ilaahay baa tilmaami doona weligu waa axadka gacalka ee qariibka alla u dhow baa weli la yidhaahdaa waxaana loo jeedaa waa addoonka saalixa ilaahay caabuda welinimadu marka wax la sheegta ma waa tilmaamo wax loo dhashana ma aha waa tilmaan lagaa helayo ood ku tilmaanaamayso midda kale karaamadu waxaad adigu og tahay ama aad sheegan kartaba ma ah waa fal ilaahay kugu caawinayo maslaxadiinad wata xilli uu dhici iyo xilli midna aad warma haynin wa min karaamati waxaa ka mid a inaan indhaha kaala baxo indhaha ma kaala baxa waana kaala baxay taas karaamo ma ah taa haddaad muuqaso waa sixirooli waa kaahin waa curaaf jin buu dadka ku laynayaa yaa idiin sheegin karaamadu waxaa weeye addoon saalixa ah oo ilaahay hawlweyn ka warqabin uu ku kaalmeeyey ku sharfay ku qadariyo ku xurmeeyey xilliga iman iyo qaabayo iman midna ma yaqaan mana sheegan karo laakiin hawsha ahayd haddaad ziyaarada bixin weydaan hal ruux idinka noolaan mahayo dadka jin baa lagu layn jiray shayaadiin iyo ruuxaan baa dadka lagu laayaa saa darteed soomaali waxay yidhaahdeen eh, abeese iyo eh, culummoba culummana dad ekebay kugu laysaa abeesana dhul ekebay kugu laysa kugu disha abeesad u aragteenoo carraday u egta adoo iska socdan bay ku saydi maba arkaysa xadhig xadhig gargarralon baad moodi oo iskaga istaag ama ka tallaabso ulbaad moodi dhulka taalla ay ku saydhaysa abeese marka carraw ekebay kugu deli dhul ekebay kugu deli wadaadana waxay dhaheen dad ekibay kugu dad baad mooda dadna ma waxa waa balaayo koob sha u diidda waad maqantah gabar hadduu soo dunood in tiraado waad maqantah xayntii saaka siyaara looga diiyo libaxan baa dhex fadhiisan waa culmo iska dhaado culmo iyo awliya midnama kuwaas waa maxay mushrikiin bay u bannaayeen shayaadiin ku shaqaysto dadka ku laaya kutubtii sixirka iyo laga baran jira inay wateen abaaxada u xaraysnaa ee sanduuqyo aan la taabanaynin oo saacat اlkhabar macshar اlfalaq miisaan اlburuuj shams اlmacaarif dayrib اlkabiir iyo sahiir awfaaq اlghazali kulli oga buuxa alkabriit اlaxmar kutubta miyaa taqaanaa nairobi bay yaallaan oo lagu iibiyaa bambaasay dhooban yihiin soomaaliyana bur bay ka ahaayeen kutubu taxdiiri muluukiljan bay baran jireen sida loo soo dejiyo boqorada jinka qurbaan baad u samayn waad u gaaloobi shirki baad ku dhici kadib xisaaba hadda aanan sheegin baa lagugu samayn kadib waa hadda waad noo gaalowdo oo si fiican baad noola shaqayso hadda meel baan ku saaranay maxaan kuu qabannaa haddii kuwaan ma arkaysaa wahaabiyada indhaha cadcad nag ha laga dhigo wadaadihii wahaabiyada ay soomaaliya waaga ku cusbaayeen kacdoonkii dambe kacdoomo badan baa soo maray wahaabiye ma hawla yaree kacdoonkii dambe toddobaataniya soo bilowday wadaadihii u roroonaa kulli sixir baa lagu baabiyey badankood mid la sixiro mid la kala tuuro yaa ka dambeeya hawshaas qaadiriyo iska ilaaliya nimankii ra'ow annagu dadka hadda ow iyo ogaadeen baan dhahnahay nimankii wadaadda ahaa ilaa man raxiba rabbuhu dadka waxay ku leyn jireen kutub la yaqaano wadaadii waagaaya sixiraan ilaa aminka waxbaa ka seego si loo dhama ayagoo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan garanaynin baan xataa ay joogaan barhkood joogaan tusaale waxaa kugu filan wadaadkii booranka ah ee siyelo ilaa dhulkaa ay booranku degaan dacwada ka waday sheekh cabdalla magaciisi muxuu ahaa wadaadka hadda ay sixireen magaciisi baa iga maqanay sheekh cabdalla magacaas wadaadkan uu ku magac yahay Eh, asaguna sixir baa lala dhigay hadda waali iyo miirqab waa la kala garan la'ya wadaadda reer bambaaso ah oo xoogow ummadda wuxu tartari jiray way la dhigeen sheekh weyn buu isku taabtan baa lagu dhihi oday aan qaraabanan waa isqabayn nairobidan gudaheeda hadda wuu mootan yahay wuxuu yidhi sagaal bari ha laygu kaadiyo ina xuseen adayn badan ba iswala sagaal bari ha lay qabto sagaal beri ninty nineka way ahaata maxaa laga joogaa labaatan iyo sagaalkii beri maxay noqotay labaatan iyo dhowr sano waxba maana yeelin masale diinun baan kala hadallay ubaxana qayb wuxuu ihi sagaal beri baan kuu qabta haddaad noolaato marka wuxoo dhan baa saa iska ahaa ha ku mashquulina markhaatiyaal bay leedahay raggii xataa hawshaa wax ka oga way fadhiyaan qayba ka mid ah masaajidka hadda laakiin sii dhexgeli maayo waxaa weeye kala saara dadka ahlu khayrka ihiyo nimankii tuugtahaa ee khawanada ahaa ee dadka ku leenhayay jin iyo shayaaiin iyo ruuxaan la soo dejiyo la caabudo raow hadday marka hawshaa ka xumaadaan oo eraygay dhibana xaali xumeen baan ka bixinaya raow waan jeclahay oo waa reerka laakiin inay hogaagaan oo baasha ka daayaan baanu rabnay sayidkaa lagu kari waayo sixir koonfur ninka sixir badnaabaa loo fadhiisiyey iyo galbeed haradiga dusheeda loo fadhiisiye waa lagu kari waayey taarikh la yaqaano wey sagaal bilood buu awaaro fadhiyay ninkii laga keenay harar suu sayidka u sixro waanoo tabliiqaan marayba duqay iga sheekeeyeen ree awaaraa mayntatriigi sanayntogi bay la sheega ma ahayn kamandhii baa khatar galhaye marka hawlaha hawlo badanoo jira wey intaa waad fahanteen baan hawshaa hawl jirtay ahayd ninkii far qaadaba fardhaqa waddanka waa la wada yimid waxbaa qosline ah, nin walba mar buu yimid wax nooga soo horreeyana ma jira soomali baa ugu soo horrayseeye waxaan ingiriis baa soo yabyabae qaxootinimada iska daayo oo nin walba hawshaasi waa laisku daya taxsiinaadkaadu marka iyo alla ku-xidhnaanshahaadu wax badan buu ku tarayaa midda kale waa maqaadiiro lama cabsado xab iyo biyo maalinkaad aayad baa waxaad mari lahayd iyo ka hor qorsheeyo la qadaray marka fulaynimo looma baana xaqa waa la abbaaraa wixii dadaal iyo diyaargarow iyo asbaabtoo la qaataana lama lama yaraysto lama gaabsado marka u shara hadday ka xumaadaan ya sheekh kutubta idiintaal kutubtaasi kuma idinku ma fahmi kartaan waa in macallin khabiir ah oo muddo hawshaan soo waday oo rugcadaa idin akhriya haddii kale idinkaa isku dilahayaba kow bambaanada ama yimiinada waxaan maqli jiray ninkii ninka khalda mar labaad ma khaldo ma khaldamo markaad dhigaysaa le hadday mar isdaba he aday kula kici dib ma khaldamayse kutubtuna waa sidaa haddaa nin xariifoo maahira ah uusan kubarin barin adaa isku dili islaantaada iyo carruurtaad ka bilaabi marka waa la akhristaadaasi hadda way ka darto weedab laga bartaa jira sixirka nooca weliba ugu xunaa asixr lswad loo yaqaana asixr asufli meelo laga bartaa jira kura yaryadoo soomaaliyadu hadda wadwadaan arkaayo oo meelahaas googilka intay wax ka soo akhriyeen inay suxaro noqdaan badoonahaya yaa waa dhow wadalkan yimid usaale iga weydiiye buruujkaadaan baanayna nasiibkaadaan baanayna ayaankaadaan baanayna maqasho iyo calafkaadaan fiirana beryahan way ka socotaa baraha bulshade waa sixir ballowgii iska ilaaliya hawshaas marka awliye iyo laiskuma khaldo iyo awliyaa raxmaan iyo iskuma khaldamaan awliyaa shayaan shayaadiin ay ku shaqaysteen iyo awliyaa raxmaan iskuma khaldamaan karaamaat lwliyaa waa shay min caqiidata ahli sunna waljamaca ka mida sugidooda la sugo la ogolaado ashaaciro iyo maturidiyo iyo jamiicu awaa'if ahli qibla oo dhan baa ogol waxaan ka ahayn muctazilo muctazilo hawshaa way diideen oo waxay dhaheen karaamo loo ogolaado muminiinta iyo basharka caadigaa ah, waxay karaamadu ku dheehmi oo ku labmaysaa mucjizaadka ambiyada rususha hadhow waxaa la kala saari waayey marka saaxirkii howlihiisii iyo nabigii saadiqa ahaa war karaamo jirtee khalad baad iska dhaadhiciseen waxa weeye hawshu waa xisaabo kale cuslo warkeed igada nusuus cadcado qur-aanka axaadii ijmaac lmuslimiin min asaxaabati wataabiciin bay dafireen ayagum inay muslimiin yihiin inay gaala yihiin laga niqaasho mooyeen warkooda xagga iska gee qaala allahu tabaaraka wa tacaala alaa ina awliyaa allah ilaahay gacalkiisu laa khawfun calayhim dushooda cabsi ay mustaqbalka ka cabsadaan ma saaro walaa hum yaxzanuun wax tagayna kama tiraanyoodaan wlid waa kuwa ilaahayow aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwa allaya rasuul rumeeyeyoo ilaahayna ka cabsan jiray wey awliyadu waa kuwa allaya rasuulba rumeeyey iimaan dhaba laga helay wa kaanuu yattaquun ilaahayna ka cabsan jiray waajibaadkiisa midaan tukanayn oon soomayn oon salaadayn oo xaaraan iyo xalaal kala aqoonin oo gudaafad socdoo qashin oo daqsigu dabadeeda hayo yaa lagu dhihi sheekh bahluul baa la cabdilwaab ashacraani wuxuu yidhi min karaamaati sheekh hebel magaciis hadda sheegi maaye mimbarku intuu soo fuulay yo isagoo qaawan khudbeeyey markaasuu isku xaaray isku kaashay wa hada min karaamaatihi bal adu waxaa eeg nin garh weyn oo calihii dhigtay oo cawradiisii unsaxar saarayn haddana sidii loodii saala dhigtay oo dhiriq ka sii daayey mimbarkii kaalidii ka qulqulsho masaajidku gashaal waa min karaamaatihi godaadka reer shaqabayoonisa yaan luqjooda waa daris ahay habeenka jumcada iyo arbacada iyo caruurtiisii iyo islaantiisii baa gurigii aanu ku noolayn iman jiray guri weynoo godomaara iyo guri mudulo intuu leegaa la yaabay bay reer ku degan yahay caruurtii iyo islaantii baa habeenka jumcada iyo arbacada soo qaxaayaan maamo hooyada guri ay lahayd bay imanayaan habeenka baryahayaan waa sidee waaga anagu sheekh yuusuf bulxan baa markaan noo akhrinhay markii dambaan dabagal waxaan ihi hooye waxaan islaamtu habeenkiba soo qaxaysa maxay tahay markaa laftirka ayagu wax badan baa naga khaldan la socda hadda waxaa la yidhi sheekhu habeenka arbacada habeenka jumcada ah guriga dhanba buuxiyaa isagaa buuxiya uu kala bixi uu socon markuu guriga buuxiyo ruux biniaadan meelu fadhiista ma lah carruurtii haweenudu inay soo qaxaan oy baryaan ya dad badanoo hawshaa wax ka baa jooga nairobi nin naafay uu ahaa weliba curyaan habeenkaas marka meel albaabka adaad taabata sheekhi baad kelida ku dhufani docda dambe kelidiisii baa joogta dhabar war inan balaay reerka waa qacb waxaa lagu leeyay wahada min karaamaati maxaa karaamaada habeenkaa shayaadiin baa meesha ku shaqaystaan u malaynaya aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun masaajidkii oo dariskiisa la aadi maayo u dhaqaaqi maayo diin baran maayo maantao dhan wax shirki iyo baktiba ahrinayaa aana shuqul ku lahayn aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun marka reer shaqaboysta ra ku jiraan hadda ka tirsan yihin ra-awgu moogta culummada un baa loo jeedaa maa qoys gooniah aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ree shekh baniso lama yaqaan ya xagareer bay degan yihiina ah. xagareer maxay tahay mniho wax kaa hoos sheegta cabdullaahi reer la yaqaanoo doolle iyo dalba dega wey a khayr wey aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun intaas odaygan baan ka hadlay ee culamo fiicanoo wanaagsanna waa lahaayeen axkaamta sheekhina bari qiimaha badnaabay yaa ka dhashay sheekh masidiq un baan idinka sheekeeyey ayb aladiina aamanuu wakaanuu yattaquun lahum waxaa u ahada awliyadaasi albushraa bishaara fi lxayaati اdunya adduunyada nolosha intay nool loogu bishaareeyo riyo wanaagsan oo la arko loogu bishaareeyo camal wanaagsan ama loo bishaaray markay dhimanayaan nafta intaysan ka bixin adduunyada wa fi laakhira aakhirana bishaaray leeyihiinoo loogu bishaarayna janno gelahayaan laa tabdiila likalimaat illah ay laa tabdiila laa khulfa liwacd illaah ilaahay yabohiisa iyo ballankiisu bedel ma laha ilahay suma odhan bushray leeyihin fi lxayaati اdunya intay nool yihiin waa loo bishaaran oo khayr baa loogu bishaarayn oo muslimiinta wanaag u dhimanayaan baa khayr iyo wanaag arkahayaan towxiidkii iyo khaatimo wanaagsan bay ku dhimanayaan aakharna sidoo kale laa tabdiila likalimaat illah kalimaadka rabbiga kowniga ah ee wacdiga ah ee rabbi uu ballan qaaday ama sharciga ah badel ma laha daalika arrinka asagaa ah in loo bishaareeyo aakhariya adduunba huwa alfawz alcaiim waa liibaan weyn wa qaala tacaala whuzi ilayki bijidci اnakhlati tusaaqid calayki ruطban janiya fakulii washrabi waqarri cayna maryam bint cimraan nabilaahi ciise hooyadii ahayd karaamadeediiba hadda laga hadlaaya wahuzii ilayki bijidci nakla xaggaada usoo dhufo oo u gilgil timirta gunteeda geedka geed timir ah oo meel saxaroo bannaanoo cidlaah ku yaalla oon qoyananoo ingegan madaxa sarena laga gooyey baa rabbi leeyahay intaad qabato gilgil ama xaggaada usoo dhufo usoo jii isla markiibayay cagaar noqonayo qoy isla markiina midhay bixin midhii baana kuu soo daadan rudabka kuu soo daadanaya tusaaqid calayki rutaban janiya waxay dushaada ku soo daadin bale rutab janiyan fareesh ah qoyanoo curdanoo jilicsan oon ingegnayn janiyan qabad fa kulii timirtaasi ka cun washarabi cab isha meesha kaaga dilaacda ama biyaha rutabka waqari cayn il ahaanna dogsaa ishaduna ha dogsato idan maxaa meesha ku jira culm waxay leeyihin culama tafsiir geedkan ingegan maryam waxay qaadan weyday oo iyadu caqiida agteeda taalle waxay ahayd ilma ma jiro biduuni abin haweenay ur ma qaadi karto ilmana ma dhali karto aan nin la kulmanan u tagin hawshu la yaaba ilmiha dhashay bay yaabanayd baa le balgeedkan qalina tiirka ah taasaa u waxa ka dhacaaf eeg geedkii baa ismarkiiba qoyey caleen bixiyey timir ka soo daadatay maxaa geedka loo magay timirtu geedaha geedaha u shuqulxun waaya xagga taranka geed la shuqula ma jiro timir haddaad bannaanka ku abuurto weligeed dhali maysa ilaa la awrdhabo ilaa la talqiixiyo oo midka labkaa ubaxiisa midka dhadigaa la ursiiyo awrdhabid baa talqiix baa lahahdaa ma dhashoba sideeduba waa qaacido marka maryaan taqaano oo timir ingegan oo madaxa la gooyey ayaa la qooyey madaxa goyntana maxaa haddana keenay timirtu markay baxaysa haddii madaxa la jara weligeedama ma dhasho halkaasay ku istaagtaa wadkan muruqay geedka wada sida baarkoo kale weeye haddii mar la gooyo ayadna ma dhasho geedku waa madax go-an yahay waa ingegan yahay nolol baa la geliyey cagaar baa laga dhigay isagoo madax go-an baa haddana la fufiyey isagoon la awr dhamin oon la talqiixinin oon ubax la ursiinin tii dhadigayd baa haddana dhashay indheheeda waxay ku aragtay ilaahay wuxuu doono inuu sameeyo awoodo marka maryan maxad yaabi baa la yidhi macnuhu waxaa weye maxad yaabi timir baaban saa u galay adugu oo haweenay ah oo wax kaa dhiman uusan jirin inaad dhasho wiil aan aabba lahayn warka midaad fahanteen qisada meeshaasay ka socotaa wahuzi ilayki bijidci naklati tusaaqit calayki ruaban janiin fakulii washa waqarri cayna waqaala tacaala kulamaa dakhala calayha zakariya almixraab mar walbuu nabiyulahi zakariya ugu soo galo maryama ugu soo galo mixraabka mixraabka meeshii ay ku tukanaysa gurigeeda ka midka ah weeye ama kaniisadaba waa la sheegaaye wajada cindaha risqan calaf iyo cunto agtaal agteeda ka hela qaala yaa maryam anaa laki haada maryanay xilli timir lama joogo xilli cinab dhasha lama joogo raashinkan khudaartan cusub waxaan xaggee kaaga ahaaday xaggeed ka keentay qaalat huwa min cindi illaah ilaahay xaggiisuu ka huwa min cindi illaah allaha yarzuqu man yashaau bikayri xisaab idan rutabka qaabkaas iyo timirta qaabkaa u dhashay iyo shaygan min allahi ka yimid kolba ay ilaahay ku masruufaya maryam waxaa weeye waa min karaamaatiha min karaamaatiha w karaamaat lwliya buu ka tirsan wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waid ictazaltum wiilasha yararkaabaa ah laga warramaya ee tolkood diinta intay ku naceen ayagu tawxiidka ilaahay waafajiyey iska dhaqaaqay firadooda saliimada ahayd iyo caqligii sariixa ahaa bay ku garteen tolkood inay mushrikiin yihiin waxay hayaanna diin la'aan tahay jamaaca minataaciin waxay leeyihin wiilashu niman hataa qaan gaadheen ma ahayn barhkood baa yaraan iyo dacyari waxay ka qabaan dhegdhegay qabeen bay dheen iska kuushi carruurta lagu xayeysin jiray ama lagu qurxin jiray iyo baashi qaya ahaanta iyada carfaysay iyo carruurta loo xidhi jiray yay iska wateen kuwa dhowrlaa iskaga jira carruur yaryar kuwa roroodna waa niman aad u da'yar bay ahaayeen ilaahay baa marka hidaayada hanuunka iska leh marka caqliga sariixa ah iyo fidrada salimadeen la badelin waxaan inuu khalday waad ku garanaysa nabiyulaahi ibraahim isagoon loo waxyo inan weli nabi laga dhigin oo kii aabbihii la dooday inii araaka wa qawmaka araaka anaa kuwa arka wey wali wd inii araaka wa qawmaka fi dalaalin mubiin ilan suuratu ambiya baa lagaga waramay kawshiisu isagoo yarba hawsha inuu bilaabay sheekhulislaam ibnu taymiya isagoo yar afariy toban jir ah yuu falaasifada kutubtooda laga samray wadaaduhu loodin waayey wuxuu sheegi jiray meeshuu khaladka kaga jiro hebel halkaasuu ku khaldamay ibnu siina iyo abu nasr alfaaraabi iyo nimankii sheegtay inay mufaylasofo yihiin wax moodage kutubta la fahmi waayey isagoo yar afariy toban jir waa waxaa kama jiraan ilaa ibnu taymiya uu yidhi cilmiga ibnu taymiya kasbi mee waa karaamo cilmigiisu cilmi bini aadam baran kara ma min karaamaat illaahi wey libni taymiya maxaa yeelay ay cilmi muslimiintu ay ku hadlaan ama gaala ku hadlaan buu yaqaanay wax barayna lama yaqaan waxaa laga yaabaa bilowga hore wadaad inuu u bilaabo kadibna wadaadkiiba asagu sheekh u noqdo kii sheekhu yidhi farta jinkan aqaanay buuri waraaqa ay soo qoreen oo qoran baa lai keenay dadku arin waayeen markaasu wuuu ku qoraa ariy sheekha laydi seed u akhriday wa kaana lii saabiqu cilmin bikhuuuطihim khuuuda jinka iyo insigaan kala garanhaya buuri kutubtiisay ku qoranta yacni hibe ilaahay bixiyey oo karaama ah ayuu cilmiga ibnu taymiya ahaaba ibnu cuaymiin yidhi raxmat ullahi tacaala calayh marka waa waara shay macquula markaad fiirsa da'diisa iyo culayska haystay iyo dhibkii uu sheekhu la kulmay iyo sidii la isugu tegay way muuqanaysaa idinku akhriya kutubtiisa idinkaa ogaan doonee wiilasha yararkaa waxay yidhaahdeen waid ictasaltumuuhum mar haddaad ka dheeraateen tulkiin iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayeen ila allah rabbi weyne mooye fa'wuu u dummo u dheelmada ila alkahfi godka u dheelmada iyo qorafka yanshur lakum rabbukum rabbigiin wuxuu ballaadhinayaa ama shubayaa min raxmatii naxariista xaggeeda wax idinka ilahi baa idin asturi weyo tolkiinba alla idinka asturi sharkooda iyo dhagartooda rabbi idinka qaban naxariisna waad helaysaan wayuhayi lakum wuxuu idiin min amrikum arrinkan haddaad ku sugan tihiina inaad ilaahay u go'daan ood gaaladana ka badbaadaana marfiqan nasiiyo aad ku nasataan ama farad buu idin furayaa weeyaan wa tara shamsa nabi maxamed baa lagu halqabsada nabi waad arkaysaa qoraxdii idaa alacad markay soo booday dhalaato tasaawaro ayadoo ka leexanaysa can kahfihim godkoodii iyo qorabkoodii daatalyamiin dhanka midig bay ka maraysa afkii godka isku beegi mayse midig bay ka qoran waidaa harabad markay hoobanaysay dhacaysana taqriduhum waxay u goyn ay u gudbi taqriduhum waxay goynaysaa ama ay u weecanaysaa qardiga asagiisu waa qaciga hadda laakiin tansarifu baa loo jeedaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa subxaanahu wa tacaala godka ama qorafkay galeen afkiisu wuxuu u sii jeedaa waqooyi bari ashimaal ashari waqooyi bari buu usii jeedaa lianna haddii uu afkiisu bari uu ka soo jeedo qoraxda galbeed baa toos ugu dhici lahayd hadduu galbeed ka soo jeedana qoraxdahee bari baa toos ugu dhici lahayd hadduu kor u jeedana maxaa ku dhici lahayd qoraxda markay bartamaha taagan tahay wayna gubi lahayd jidhkana waa badeli lahayd idan sida aayaddu ay tilmaamayso godku afkiisu iyo wuxuu jiraa waqooyi bari wey markuu waqooyi bari uu ka soo jeedo ay qoraxdu markay soo baxaysana midig bay ka mari afka midig midig bay ka maraysaa afkiisay midig ka mari iftiinkeeda iyo elaysku waa gudub godka gudihiisu ku dhacaya laakiin qoraxdii ma qabanaysa ayaga waa karaamo rabbi uu ku karaameeyo wadaadahan yararka ah leanna hadday toos ugu beeganto qoraxdu way gubaysaa maal eh, sano saddex boqol dheeraad ruux meel yaallo qorax meelci ku dhacayso isaga dhan wuu shiilmayaa wuu baaba'ayaa wuu isbedeli lahaa ilaahay baa ka leexiyey midda dhacaysa galbeed aadayna waxay ka maraysaa dhanka bidix bay ka maraysaa ta marka juqraafi ahaan taqaana iyo cilmulhay-a ah, iyo hawlahan sayniska aad fahansaanta waxaad fahmaysaa godku wuxuu ka jiraa qoraxda wuxuu jiraa afarta jiho waqooyi baruu markaa ka jiray waqooyi bar xaggeed ka jirta hadda soo ma garanaysaa noodistanoo kaluu jiray wa tara shamsa qoraxda baad arkaysaa qolyana waqooyibu jiray bay leeyiin waqooyibu jira qolyaha odhanaya waxaa diidaysaa aayaddaa diiday waidaa qarabat taqriduhum waxay u goynaysaa oo uga tallaabaysaa ama oga leexanaysaa daat shimaali dhanka bidhanka bidix dhanka bidix markay marto adu waxaad u babcan way agga bari godka afkiisa agga bari babcan yahay hadduu ka fogaan lahaa oo qoraxdu marnaba aysan soo agmari lahayn ilaa isla'aan baa ku dhici lahayd fitimiinaad jirku u baahan yahay oo qoraxda laga helay waayi lahaayeen tacafun baa dhici lahaa iyo isbedel ma dhibto dheefteedina ma waayaan baa ilahay in leeyahay awoodda yaa iska leh allah yaa waafajiyey godka noocaas ah iyagoon u meeldayin oon sahansaniyaa ku aadiyey allah waa god qoraxduna ayn dhibaynin wixii dheefay qorax lahaydna helahaya laga helahayo taana waa min mucjizaadkoodakaraamaadkooda ay ka mid tahay wacan abi maxamed cabdiraxmaan suuratlkafi baa nimanka lagaga sheekeeyey tafaasiirta ka ahriya anuu aayaddan baa iga khusaysaad wacan abi maxamed cabdiraxmaan ibn abi bakr asidiiq radi allahu tacaala waa curadkii sayidina abubakr caruurtii abubakr ninkii u weynaa wey cabdiraxmaan radi allahu tacaala canhu wiilash wiilashu weynaa asmaa baa ka weynayd baa la sheegay wadaadn m asagaa dadko dhan u weynaa ana asxaaba sufati dadkii masaajidka gadaashiisa deganaa sufadu waa inagii soo maray waa meel gooni ah oo la dallaalimeeyey oo lagu talagalay martida muslimiinta iyo dadka iskaabulada een qaraabiya ahl u joogin madiina inay habeenkii baryaan lagagana warqabo masaajidku waa ka go'nayd gooni bay u go'nayd dadkaasaa marka degi jiray kulligood asxaabu sufa waxaa keenay abu nucaym fi lxilya nin nin buu u oo saddexan iyo tilmaantiisii iyo wuxuu abu keenay xilya lwliya wa abaqaat اlasfiya soo ma taqaanaan nafarka muuse boqol iyo dheeraad bayna noqdeen marbay qayb baa guursani qayb baa shahiidi niman haddii ahlu khayr ay ahaayeen oo halgamo culumee marna tiradoodu way yaraan jirtay marna way soo kordhi jireen asxaabu sufuuf marka tiro go-an marbay toddobaatan noqdaan marbay ka yaraadaan marbay boqol ka dhaafaan kolba siday u kala tagaan iyo u kulmaan iyo wixii ku soo kordha iyo wixii ka shihiiday wixii ka guursaday ku xidhnaayeen boqol iyo dhowr buu gaadhsiiyey abu nacaym xilyaha ka akhriya ana asxaaba sufati kaanuu waxay ahayn unaasan dad fuqaraa sabool ah wa ana الnabiya qaala maratan nabiguna mar buu wuxuu yidhi man kaana cindahu طacaamu اثnayni ninkii laba quudin kara falyadhab biثaaliث nin saddexdaa kaxeeyo gurigiis ninkii maanta laba ruux waxay ku cidgalaan uu yaallo laga heli karo ruux saddexaadoo asxaaba sufaha kaxeeyo labadiisii isaga ahalkiisii ahayd iyo nin marti ah ku daro waman kaana cindahu طacaamu arbacatin afar wax quudiya ninka heli karana falyadhab bihaamisin bisaadisin o bisaadisin mid shanaad iyo mid lixaad ha sii qaado ninkii afar quudin karana laba wadaada oo marti oo asxaaba sufaha kaxeeyo aw kamaa qaalama siduu nabigu alayh isalaatu wasalaam wa ina abaa bakrin cabdiraxmaan baa ka warramahaye jaaa bialaa abubakar isagood waa garanaysaa xilliguu islaamay umurumaan iyo dadka kale ninka cabdiraxmaana dadka gaalnimada ku dahaybu ah aabbihii waa curadka reerkana waa ahaa dagaalkii beder iyo uxud ba asagoo gaal uu yimid oo muslimiinta la dagaal aabbihii raba inuu dilo yuu yimid nin shiishyahanoo musiibana waa ahaa dagaalihii dambe marka futuuxu shaam iyo dagaalkii xuruubu ridda ragga loo baxsaday buu aad u dagaalamay nin aad u geesi ah oo calool adag oo aabbihii kale ah xaggana hadduu ku shiisho aan kula gafaynin buu ahaa uxud iyo beder ba buu dagaalamay asagii abubakr baa iska horyimido wakay isdamceen ay isdilaan kutuba tafaasir waad ku aragteen baan malaynay wa ana abaa bakr jaaa wuxuu leey bialaatin saddex wadaad buu keenay nabigu wuxuu yidhi afar ninkii heli quudin kara laba wadaad ha kaxeeyo abubakr wuxuu yidhi laba haddaan kaxeeyo hawshu waxay noqonaysaa lixi tiro witiraan rabaa toddobu ka dhigay guriga marka abubakr uu tagahayo afar ruux baa ku noolayd asaga abubakra xaaskiisii caaisha dhashay cabdiraxmaan hooyadii umuruumaan umuruumaan oo zaynab magaceeda la yidhaahdo caaisho hooyadeed cabdiraxmaan iyo caaishana waa waa lami waa laba walaalo lami ah wey cabdulaahi bah gooni asmaana bah kalay ahayd cabdiraxmaan iyo xaasuu qabo umayme la yidhaahdo iyo abubakar iyo umu rumaan afartaa ruux baa ku nool guriga abubakar sidiiq maamadii reer ka dhashay oo umu rumaan ah oo caaisho hooyada iyo cabdiraxmaanba dhashay cabdiraxmaan markaa guursado weli aan islaamta u curanin mee qoys meeqa ruux wey afar maxaa laga rabay abubakar inuu keeno marka labo labaa laga rabay inuu keeno waman kaana cindahu طacaamu arbacatin abubakari wadaaddiisii iyo wiilkiisii iyo gabadhuu soddonta u ahaa basa wey soddonku ahaa waa imise afartaa ruux baa guriga ku nool nabigu muxuu yidhi afar raashiin u heli kara laba ha meeqay noqon lahay marka laba wadaaba martia iyo afartoore lix muxuu sameeyey abubakar marka wa ana ababakr jaaa bialaaثatin abubakar saddex buu keenay muxuu rabaa tiro dhaban ah witir buu raadinaya abubakar toddobu ka dhigay reerkii u fiirsa diqada iyo fahamka iyo balaaqada ninka le cabdiraxmaan waa nin qurayshi oma baan ajmiin loo akhriye abubakar jaaa bialaaثatin buuri nabiguna wanطalaqa annabiyu bicasharatin nabigoo toban buu la dhaqaaqay buuri inطalaqa iyo jaa muxuu kala duway inalaqa wuxuu u leeyahay nabigu guriga gurigiis masaajidku u dhowaaba waa ka ula daqa horu qaata un wey abubakarna gurigiis masaajidka waa ka fogaa socod dheer buu u baahan yahay macnahaasuu kuu tilmaamaya jaءa abubakr bialaaثatin waاnطalaqa الnabiyu bicasharatin inطalaaqu inta badan waxaa loo isticmaalaa socodka dhow majiiana waxaa loo isticmaalaa haaliban socodka dheer saas u kala duwaya idinku safar iyo daqaqanba waad kala taqaanaan hebel miyuu safar may u daqaqamaad leedahay reerkan soo yar salaamay meeshuu ka soo bundubanhayaa shaqar xalay ree ka yadhay soo fiirinhayaa safar iyo siyaaro iyo booqasho way kala duwan tahay dhib ma laha toban buu asagula dhaqaaqa maxaa yeel reerkiisa xaafadihiisa nabigu badnaa hadde dadkana hadde waa nabigu nabi ma gaadhaan hadde abubakar laakiin waxba lama hadhin isagu wa anna abaa bakr tacasha cinda اnabiy nabiga agtiisuu ka soo casheeyey tacasha nabigu markii cishihii la gaadhay nabigu uu la talin jiray abubakar iyo cumar nabigu waa ku daahi jireen howlaha muslimiinta taladooda nabigaan ka maarmi jirin ilaa uu nabigu fasaxo abubakar ma dheelman jirin soog kawal baa laga tashanaya ha dhaqaaqin habeen dhan laga yaaba abubakar iyo cumar nabiga la joogaan waagu ku baryo iyagoo tale islaam ka tashanaya wa ana abaa bakrin wuxuu ka soo casheeyey cinda nabi nabiga agtiisa iyuu ka cidgalay uma labisa waa nagaado waa joogay xataa sala alcishaa ilaa cishihii tukada nabiga la joogay uma rajaca waa soo laabtay abubakar wuxuu yimid yimid martida uu geeyey nimanka saddexda ee asxaabu sufaha uu geeyey bacdamaa madaa min alleyli intuu tegay habeenka xaggiisii maa shaa allahu wuxuu rabbi doono xilli dambe oo fii dambe ah ee abubakar yimid marti isagoo moodaya inay cid galeen oo la marti sooray wuu kala dardaarmay bdirmaan bakr sadiq bu kala dardaarmay qaalat low imraatu xaaskiisi waxay ku tiri umu rumaan wey caaisho hooyadeed zaynab baana magaceeda loo yaqaana sida raajixa ah laakiin waxay caan ku tahay kunyada garoonnimuu ku guursaday abubakar sidiiq iyadoo xaasa ayuu nin carbeed maka soo galay ninkii baa ka dhintay wiil dufaylaya u dhashay kadib iyadoo wiilka abubakar guursaday maa xabasaka can adyaafikay tiri maxaa kaa xanibo kaa daahiyey martidaadi abu qaala wuxuu idhi awamaa cashaytihim cashaytihim ma waadan casho siinin oo nimanka aadan sooriyeynin aan kaaga tegay qaala waxay tiri murumaan abow waa diideen inay casheeyaan oy cid galaan xataa tajiya ilaad ka timaaddo waqad caraduu calayhim soorida waa loo bandhigay ayagaa diiday waa loo bandhigay yaa u bandhigay khaadimkii baa u bandhigay gabarh baa noo shaqaynaysay buu sheegay cabdiraxmaan riwaaya ku sheegay aniya gurigayga iyo aabbahay gurigiisa haweeney baa noo dhexaysa shaqaala oo noo khidmaynaysa ama gabadhi baa u bandhigta ama cabdiraxmaan baa u bandhiga had waa diideen inay cid galaan ay casheeyaan xataa tajiya ilaad ka timaado waqad caraduu gacaanyarayaashu way u bandhigeen calayhim cala aladyaaf waxay u bandhigeen martidii iyo qirihii sooriyadii eh, cidgalkii qaala wuxuu idhi cabdiraxmaan fadahabtu anugu waan tagay buu ana anigii baa dhaqaaqay fakhtabatu waan waan dhuuntay buui abubakr sidiq nin degan oo qabow oo hayinu ahaa laakiin markuu siraadee kuulaado aad buu u kullaa way saxaabadu way yaqaaneen quraysh way istaqaanaa intuu degan yahay wax laga dhammaystaa mar hadduu istaabto waxaa weeye waa camalku la cabdiraxmaan aabi wuu garanayaa wuxuu isleeyahay bas martida caawa qaday ee manqatay aabbaha adunbu kugu qabsanaya intuusan ku qawdhabinin bal ka dhumo wuu dhunta marka fadahabtu ana fakhtaba'tu anugu waan dhaqaaqo waan dhuntay buuri umurumaa iyadu ha hadasho iyado ad waba la yeeli maayo anugu wxug waan diyaariyey wiilashuna way u geeyena waa diideen adda maxaan ninka u dhiman waa kuma cabdiraxmaan baa lala dardaarmay waa loo shishay anugu soo daahi nabigaan ku soo daahaya martidaasi baan u martisoo xilkaa qabaa lagu yidhi waana curadka reerka fa qaala abubakar wuxuu uhi yaa hunharu doqonkiiow war dabaalki aw hunharku waa ninka aad marka waalid kuu caanhaya doqon iyo nacas iyo caran iyo waxba lagu reebi maayo waalid duuxan aqbas wey fajadaca faruuryahay fiiduhu gooyey wasaba waana waana aflagaad waa caayo wey wiilkiisi jadcigu asalkiisu waa marka fiidaha dhagaha iyo sanka iyo faruuryaha iyo baalasha marka lagu jaraa jadciga la yidhaahdaa dhagaha alla ku tir oo balaayaa kugu dhacday oo khayrkaa ka hadh waa waalidun cadhooday fajadda cafiiduhu guray bay wadaaduna dhihi jireen wasabba waana caayay yuu caayahaya abubakr wiilkiisiibu caananhaya xaq baanu leey waalidku wuxuu arkay inuu khaldamay wiilkii kaalintiisa ka soo bixi waayo wa qaala ku yidhi kuluu raashinka cuna raashinka keenu raashinka cuna laa hanii'an ay laa akaltum hanii'an cunto aad u ha cunina ee idinkuna cuna buuri cuntadu way qabowday way baarixiday dabayl baa ku dhacday markay qummanayday qiiqaysay bay ku fiicinaydee ayagana wuu ku tuuray wadaaddaa saa ku fasiro latkooda u habaaray leeyihi reer dhan baa dab galay waa la sooriyooyey waa la wanaajiyey maamaad xurmaysay oday dhan oo saxaabi ah loo lagaga tegay may casheeyaan oy cid galaan kuluu raashiinka cuna laa hanii'an ay laa akaltum hanii'an acaaman hanii'an raashiin cunamareen leh ama bogaadin lahaa cunine ilaahay idankiiye cuna war ku go-e cuna wey marka haddii sidaa loo dhigo dhan kale wadadoxidhe ma e laa hanii'an raashiin hadda jidin ma ahe bal iska cuna waa cudurdaarasho waa habaar iyo waa cudurdaarasha labadu waa lagu fasiraa cudurdaarashada ka dhig marka waa yahay laakiin siyaaqiya maqaamka wuxuu keenayaa inuu yahay habaar lanna waa abubakar waa kacsan yahay waa kullaaday waxaa ku dhaca abdirxmaan waa arkayse iyo dhaarta ka dambaysaad ka gara wallahi allaan ku dhaartay laa acamhu abadan bur maanaad isugayseen oo martiqaadka u diideen iyo sooriyadii ilaahay baan ku dhaartaa afkaa saari mahayba anuguna casheeya gaajaa u dhammaanine qaala wuxuu ihi waaymu llah waxaa odhanaya cabdiraxmaan waaymullah allaan ku dhaartay ilaahay dhaartii baan maraye maa kunnaa maanan ahayn na'hudu kuwii qaada min luqmatin afgelis xeedhada maanan ka qaaday ilaa haddaan afgelis kor u qaadnoon darsanno rabaa waxaa soo boodayey waxaa kordhayay rabaa zaada wanama bay ka dhigan tahay min asfaliha xeedhada salkeeda hoose waxaa ka soo boodayey akara wax ka badan minha mina luqma xeedhadii markaan abubakar iyo annagii xadiidkii gadaal ba ka iman doonaa abubakar dhaartii ba ka kafaar gutay wuxuu ui soo cuna umuramaan baa dhaaratay taanna cuni maayo cabdiraxmaanna waa dhaartay martidiina waa dhaartee nin wuxuu yidhi ilaa aad abubakar oo gacanta xeedhada geliso noo bilowdo wallaahi annagana aan cashaynayn abubakar wuxuu arkaa hawsha inay hirig noqotay wuxuu caawo kale caawo habeen ka xun oo ka shar badan maba arage bismillah walmarkeena ceedhada aroortiiba nabigu u dacwoona nabi allow xalay bay saasay ay galeen qolyihii martida ahaa ayagu dhaartooda waan u fuliyey laakiin anaa kafaargud layga rabaa qad baruu waxanistu ana buui iyagu dhaartoodii bay fuliyeen ana dhaartii baan jabiyey nab wuxuu hi adigaa ilaahay oga dhow kana fiican shaydaan baa meesha socday intaad u dhaarta aadan jabin lahayn gaajaa loo dhammaan lahaa martiduna way qalbi xumaan lahaayeen si fiican baad yeeshay qisadii baa soo socota ilaahay baa barkey abubakaroo cadhooday waayeelkii muslimiintu cadhooday karaama ilaahay ku dejiyey u kaada abubakarow hanaaqin meesha xisaaba kalaa ka socda aara minhaa luqmadii wax ka weyn baa ka soo boodaya xataa shabcila ay dhargeen lidii toddobadii ruux ay dhargeen wa saarad waxay noqotay agara wax ka badan mima kaanat qabla dalik raashiinkii lagu soo shubay raashiin ka badan baaba ku jiraba fa nadara ilayha abubakar baa fiiriyey raashinkiibuu la yaabay sii kordhahayasii kordhaya xeho way sii buuxsamaysa faqaal limra'atii wuxuu ku yidhi yaa ukhta banii firaasin dhaqan carabeedo ay leeyihiin qoyskaad ka dhalaata marka laguu tiirinhayo yaa aha banii fulaan baa lagu dhihi sida adoo qoyskaa laga dhashay oon ka dhalanin meesha lagu odhan lahaa yabna banii fulaan carab waxay taqaanaa yaa akhaa banii fulaan waxaa loo jeedaa waa qoyskaad ka dhalaatay baa lagu nasbeeninayaa dhaqankaa way yaqaanaan ma aha waxaad u qadan inuu yahay qoysay wada dhasheen oy laba kala abtir yihiin yaa ukhta bani firas bani firas ibnu hanmin ibnu maalik ibnu kinaana waa qoyskii ay ka dhalatay umu rumaan buu ogu abtiriyey aduu xaaskaada yidhaahda gabadhi ree hebelay balkeen waxaad hayso aduu qoys kalaa tahay isagoo ree taym wey sayidina abubakr waad garanaysaan aydna waa ree firas ibnu hanmi ibnu maalik ibnu kinaana halkaas iskugu yimaadaan marka gabadhi gabadhi reebel awe baad leedahay saasoo kale wey macnahaas ujeedaa waa koolkoolin ma ahaada maxay tahay hawshan ayada ah raashinkii aad keenta wuu sii kordhayaa ise wuxuu jiraa buur qaala waxay tihi la waa iska zaaido waa iska zaaido laa uqsimu oo kale wey laa waqurata cayni waxay tihi ishayda ku dhaartaye ilqabowsigiigaan ku dhaartay lahiya xeedhadu alaana hadday agaru ka badan tahay minha xaggeeda qabla daalika bialaa maraatin bay jir raashinka aan ku soo shubnay hadduu ka badany intii hore saddex jeerbu ku labalambaaba wix yara anugu aan keenay saddex jibaar buuba noqday ba jir laa waqurata cayni ishayda qabowsigeedaan ku dhaartay ildoogsigaan ku dhaartay ileeda yani ruux markuu farxo oo wuxuu ku mabsudo u arko ishaa qabowda hadduu ilmeeyana ilmo qabow oo macaanbaa ka timaada ilinta farxadda way qabowdahay wayna macaantaa la yidhaahdaa isha ilinta walbahaarka iyo cabsida ku timaadana way kulusha wayna qaraadhahay marka way faraxday abubakarkii saraadahayay ee dhaartay iyo wuxuu rabbi dabadhigay bay ku faraxday waxayna markaasi ku dhaaratay ibnrajasuu siduu ku fasiray waxay ku dhaaratay ilaahay subxaanahu wa tacaala bay ku dhaaranaysaa wa quratu cayni muslimka ishis ku dogsataa ilaahay aragtidiisa iyo weynayntiisa iyo aacadiisa in lagu dhaaran karaa quratu cayni ayayna tusaysaa buu yidhaahdaa lahiya xeehaday aaru alaana hadday akaru ka badan minha xeehada xaggeeda qabla dalika biala maraat faakala minha abubakar baa xeehada wax ka wa qaala wuxuu yidhi inamaa kaana dalika dhaarta aan dhaartay wuxuun ka ahaa min ashayaan shayaan buu ka yimid yacni yamiinahu dhaartiisa buu jeedaa markaan wallahi inaan cunayna aan lahaa waan cadhoodayo shaydaan baa martuu qaabkay u dhaqmeen iyo cabdiraxmaan on u xanaaqa iyo waxbaa isdodoontay akala wuxuu ka cunay minha min aljafnati luqmatan afgelis buu ka cunay uma xamalaha wuxuu usii qaaday xeedhadii ila nabiy waa la dherg nin walba waa dhergay nabigu u geeyey leeyahay dariskan wax ka siinay tira umu rumaan dadkii noo dhawaa o wax ka siinay xaasaskii nebi baan qayba u qaadnay xeeladu way bulaashay baraka alla geliyey fa asbaxat xeedhada waxay ku waabariisatay cindahu cinda rasuul sal lay slam wa kaana baynana waxaa noo dhexeeya annaga wa bayna qowmin qolyo gaalo ah cahdun ballan in la isdaayo ah ilaa la dagaalamin ah. famada aljalu muddadii baa dhammaatay xabad joojintii baa dhammaatay fatafaraqnaa baa ii aniga fafaraqnaa baan ku yimid bukhaari ku yimid fatafaraqnaa waxaan u kala baxnay inay rajulan labiyo toban hogaamiye rajul ay cariifan ciidanka muslimiinta iyo nabigu wuxuu kala jibay labiyo toban madax madax kastana wuxuu u dhiibay nin abbaanduulo ah rajulanka waa cariif abbaanduulo fafaraqanaa min atafriqa ayaa ku timid jacalnaa firaqan fii saxiix bukhaari kullu rajulin minhum cafwan maca kulli rajulin minhum nin walba oo hogaamiye ah waxaa la socda unaasun labiiyo tobankii madaxee ciidanku ahaa yaa xidhadii loo geeyey iyaguna waa ka dhargeen hawsha sidaa u fahma mar haddii muddadii dhammaatay oo xabajintii dhammaatay gaaladiina ay soo duushay ama laga wacaal qabo ciidanka waa in la diyaargareeyo labiiyo toban madax baa laga dhigay madax kastana wuxuu ka kooban yahay labaatan soddon konton wixii ilaahay markaa uu qadaray wuxuu idhi saxaabiga allahu aclamu alla u ogaal badan kam maca kulli rajulin hoggaan kasta intii la socotay oo rag ah fa akaluu minha ajmacuun labiyo toban madax ciidan ah oo nin walba ciidan horin a ah loo dhiibay ayaa xeedhadii la mariyey oo ka dhargay ciidan badan xeedhadii markii hore loogu talagalay in lagu marti sooro meeqa wadaad saddex wadaad warka fahma saddex wadaad weeye martisoorku reerkale lama cuno abubakr iyo reerkiisu waxay ku cidgeli howlahaas xag xagxagoodii wixii digsi ku hadheen iyo wax kaal yaroo hadhow iska karsadaan wey xeedhadaani saddex wadaad baa loogu talagalay in lagu sooro caawa ay ku cidgalaan xeedhadaadi maxay maraysaa ciidan labiyo toban madax ah inay dharjiso reer abubakar oo dhan soo marto deriskii marto nabi maxamed iyo sagaalkii xaas loo geeyey iyo ahalkii la joogay iyo carruurtoodii wfii riwaayati waxaa ku yimid xalafa abubakr baa dhaartay laa yacamhu inuusan raashinku cunaynin buu ka dhaartay faxalafat اlmarأatu umu rumaanna waa dhaaratay laa tacamhu inaysan cunaynin faxalafa اdayfu aw اladyaafu martidan ayaguna dhaarbi baa la hagooyo maxay ku dhaarteen anlaa yacamhu martidu inaysan cunaynin aw yatcamuhu aysan cunaynin xataa yacamhu ilaa abubakr uu asagu uu cunteeyo nin walba umurumaan dhaaratay abubakr haddii maxaa la samayn faqaala abubakr wuxuu ihi wuu arkay marka nin caqli badan dee cilmi badan buu ahay in meesha shaydaan yimid faqaala wuxuu idhi haadihii dhaartan maaragtay hawsha meesha ka socota miro shaydaan ibliis baa wada fadacaa biacaami raashinkii uu ka dhaartay buu u yeedhay faakala waa cunay wa akaluu martidina waa cid galeen fajacaluu waxay guda galeen laa yarfacuuna aysan kor u qaadin luqmatan afgelis iyo cantoobo ilaa hadday kor u wax ka qaataan xeedhadina rabat way soo boodaysa min asfaliha hoosteeda kasoo booda akaru minha raashinka raashin ka badan meesha markaad ka qaada la rabay xeedhadu inay salkeeda muuqdo way soo buuxsamaysaaba faqaala wuxuu yidhi abubakar yaa ukhta bani firaas gabadhii reer bani firaasay maa haada waxaan arka muxuu yahay ma ishaydaa mise waa xaqiiqo faqaala waxay tii waqurata cayni laadi hadda laga tegay ishayda doogsideedaan ku dhaartay inahaa xeedhadu alaana hadday la agtaru ka badan tahay minha ay min qabl minha xaggeeda qabla an naakula intaanan cunin ka hor haddaybu raashinku ka badan yahay jiri faakalu waa cuneen wabacaa biha ila nabiyi xeedhada nabigu usii qaado xaggaasu u diray fadakara wuxuu sheegay annahu akala minha sayidkeenni eh, moxamed aleh isalaat wasalaam iyo dadka la joogana wax ka cuneen ila barakada nabigu waa jeclaa barakaadka noocaasa in loo keeno xataa hadduusan bahay u qabin wa fii riwaaya ana abaa bakr sidiiq qaala licabdiraxmaan wuxuu ku yidhi duunaka adyaafaka martida ogow martidaada iga tiiri anuu meel baan caawaadahaya iga tiiri martida fa innii anugu munطaliqun ila nabiy subanan aadaya fafruq dhammee oo ka farxaluu ihi min qiraahum suuryadooda iyo martigelintooda qabla an ajiya intaana imaanin ka hor ula dardaarmay anuu nabigaan aadi mana soo noqon waan soo daahi karaa martida intaanan soo noqonin cidgeli martisoor wanaaji ha seexde faalaqa cabdiraxmaan baa tagay wuxuu dhaqaaqay wuxuu dhaqaaqay u kaba gashaday inuu marti sooro raashinka u diyaariyo fa ataahu martida wuxuu u keenay bimaa cinda wixii agtiisa yaallay faqaala wuxuu hi itcaamu quuto dee cid gala faqala wuxuu ayna rabu manzilina martida u fiirso ayna rabu manzilina awa dhaheen guriga guriga ninkii lahaa aw guriga odaygiisa aw duqi baan rabnaa waa martiha ayaguna dhib badan weeye maxaa yeelay dhibbadnimahe caqli baa u geeyey oo waxay og yihiin meeshu baahi badan baa jirta dhib badan baa jiray oo macawl badan baa jirta waxay is yidhaahdeen wixii reerku salka iska maray caawa idiin kariyey haddii idinku aad iska calfataan abubakar amu manqadaa oo cashala-aan noqdaa waayeelka muslimiintana wey wayna yaqaan abubakarate waxay rabeen marka wixii la hekeeno in gacanta la isla gashado ama abubakar baahdaa oo waxla-aan dhigtaan bay ka xishoodeen xumaan kama ahayn laakiin baasha way adkeeyeen waxay ka dayn lahayn dhaarta faqaaluu waxay dhaheen ayna rabu manzilinaa guriga aanu joogna ninkii lahaa saaxiibkiisa aw qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi icam warquuta qaaluu waxay dhheen maa naxnu biaakilin xataa yajiia rabu mansilina warkood waa iska kooban yahay waxay dhaheen maa naxnu biaakiliin waxba ma cunayna yidhahan afka saari mayno xataa yajiila u yimaado rabu mansilina guriga iyaga ninkii ka ahaa qaala cabdiraxmaan uu ku celceliy wuxuu idhi naga yeela cannaa annaga naga qaata qiraakum suuriyadiinna martigelintiinna naga qabto oo bal abubakar idiin dambeeye raashinka qaata oo fainahu in jaaa abubakr hadduu yimaado buuri walam tadcamu idinkoon qudanna uu yimaado lanalqayanna waxaan kala kulmaynaa minhu abibakr buui wax la yaaba shar baan kala kulmayna waan go'aynaa islaanta dhagaha laga raaci anaa meelan istaaga waaye war niman yaho dhib ha abuurine cid gala intaad ilahay ka cabsataan cabdiramaan waa calcay laakiin lama dhegaysanin hadduu yimaado bu idinkoon aan cashaynin lanalqayanna minhu sharan wey shar baan kala kulmayna wix isku dhacay waad arkaysaa haddee yaunharu fajadaca wasaba kii dhuuntay haddii intuu duqa cadha furfurahay wuu cararay eh, eh, cabdiraxmaan faaba waa diideen wax walba uu sheegay diide muxuu sameeyaa marka ninkii cabdiraxmaan ma afku kaga guri lahaa ma awoodo hawshaa fa caraftu waxaan gartay markay diideen aabbahayna uu soo dhow yahay annahu abubakr yajidu calaya inuu ii yajidu min almawjida waa cadho inuu ii dhirfahayo oo ii cadhon hayaan gartay buui hadduu yimaado martidoon weli cidgelin falamaa jaaa markuu yimi tanaxaytu canhu waan ka leexdaybu wejigiisa waa ka dhuurtay waa lays yaqaanaay abi waa isgaranayaan faqaala wuxuu yidhi maa sanactum maxaad marti haye xaalkiina ka warrama fa ahbaruu waa u warrameen waxay dhaheen martidii raashinkii baanu wayna diideen aan adaanku sugaynay faqaal wuxuu ya cabdiraxmaan cabdiramaan buu yeedhi maarkl maamadiina wuu arkay gabadhii sudadana way joogtaa martidiina waata raashiina lama cunin ninkii hawsha loo xilsaara aw lama hayo wuu carr ugu dhuntay galay fa sakatu waan aamusay buui aabbo uma jawaabin haddaan u jawaabo halgaad baa xiga marka wuu aamusay uma qaal wuxu uhi ya cabdiraxmaan cabdiraxmaanow fasakatu saddexaad buu i faqaala yaa unharu carankiiow aqsamtu calayka waxaan alla kugu dhaariyey buuhi in kunta haddaad tahay tasmacu sawti dhawaqayga mid maqlahaya lamaa ji'ta inaad imaataan alla kugu dhaariyey buui haddaad imaqlayso allaan kugu dhaariy soo bax hortayda ima bu hadhuumanine inuu meelaha ku jira garanaya inuu cararay wuu fa kharajta waan soo baxay buui mardoo aabbahay ilaahay igu dhaariyey bannaankaan imid fa qultu waxaan idhi riwaayadii bukhaari baa cadaysa wallaahi maa lii damb markaan soo booday waxaan iska hormar wallaahi maa lii damb aabbo wax khaladoon galay wallahi inuusan jirin haaulaa'i adyaafuka fasalhum waata martidaadee weydii inaan khaldamay inaan martisoorka u diiday wax walba meel baan saaray faqaaluu qad sadaqaka qad ataanaa bihi annagaa diidnay dheh waa uu noo keenay laakiin annagaa diidnay wiilka waxbaha ku qamaame hadday martida kugu xumaato dhaan waxba nooma maxaa umar habeenka way dhici lahaa martidii runta u sheegeen faqultu waxaan sal weydii adyaafaka martideeda weydii wixiina dhex maray faqaaluu waxay dhaheen sadaqa waa waana sooray laakiin annagaa diina ataanaa bihi ay biacaam raashinka wuu noola yimid wuu sayidina abubakar wuxuu yidhi famaa manacakum maxaa idiin diida inaad raashinka cuntaan abu daawuud qaaluu makaanaka adiga dartaa adigaan kuu turaynay dhaheed markaasuu dhaartay wallaahi laa acamu maanaad eh, ii turaysanaa mar damba raashiinba cuni maayo faqaala wuxuu ihi saydina abubakar ina man tadartumuunii anigaad i korinaysaan soo ma aha allaan ku dhaartay laa acamuhu alleyla caawo cuni maayo raashinka asaga ah faqaala alaakharuuna waxay yidhaahdeen iyo intii la socotayba wallaahi laa nacamuhu annaguna cuni mayna raashinka xataa taqacama ilaa aad u ka cunto faqaala wuxuu idhi weylakum war magaciinba maa lakum laa taqbaluuna cannaa qiraakum maxaa idin helayo suuryada aydan nooga aqbalaynin maxaad suuryada u diidaysaan lakum maxaa idin helo aydan u yeelaynin cannaa annaga xagga qiraakum suuryadiinni iyo martisoorkii riwaayadii marka muslim uma ittafaqa iyo abu daawuud faqaala abubakr lam ara kaleylati fi shar marka dambe la xaajooday la iswaafaqay wuxuu habeen ka shar badan caawa maba arag marti suuriya ka dhaaran aniguna aan dhaartay oy maamadii reer ka dhaaratay wiilkiina as ku cararay wax ka shar badanba caawa ima soo marinbu shaydaan meeshan ka tariyey uu ka kafaaragudadhaarta haati acaamaka wa raashinkaada keen bdiramaan keen raashinka xeedhada keen aan ka dhaartay fa jaaa bihi cabdiraxmaan keenay fa wadaca yadahu abubakar gacantiisii barakaysan buu geliyey faqala wuxuui bismi illaah magac ilahay buu qabtay aluulaa dhaartii horeen ka dhaartay min ashayaan shayaan bay ka ahaatay faakala waa cunay wa akalu ayguna waa cunay muttafaqun calayh maxalushaahidku waa maxay xeedhada ilaahay barakeeyey ee raashinkeedii badiyey ee reerka iskhilaafay islayngaa rabbi ku maslaxeeyey martidina waa ku karaameeyey abubakar ba lagu karaameeyey karaamadani waxay u laabanaysaa sayidina abubakr min karaamaatihi wey min karaamaatihi dadka meesha joogta de asagaa ugu welisanaa soo meesha dadka jooga muslimiinta dhanba awliyada loo bishaaraynaya laga farxinaya isagaa kow ka ah macnahaasaa loo jeedaa qowlu uu yidhi huntar uu yidhi bikayrin mucjamatin madmuumatin qoyn dhibiciloo la akhriyo uma nuunin saakirata nuun reeban lagu xijiyo uma haain muallaa saddex dhibcoodna lagu xijiyo wahwa alhabiyu ljaahil waa dabaalka aan aqoonta lahayn ee si wax loo maamulayo marti loo soora aan garanayn wa qowlu uu yidhi fajadda cana ay shatamahu waa caayay baa laga wadaa waljadcu asalkiisuna alqaطcu waa in xubnaha iyo fiyadaha lagu gogooyo wey qowlu uu yidhi yajidu calayana huwa bikasri اljiimi an yaqdabu inuu i caroodaan ka baqay buur waan garanay inuu i caroonayo duu yaqaanaa dabcigiisa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم waxaa ku jira dadki idinka horeeyey laqad kaana waxaa ahaa fii man kaana qablakum dadkii idinka horeeye oo minal umami ummadihii idinka horeeye naasun dad muxadauuna wax loo sheego muxadauuna wax loo sheego dadkaasi riwaayo kala xadiisoo bukhaariyo min alumami min bani israaiil min bani israil ummadihii idinka horreye reer banu israaiil waxaa ku jiray dada ambiyana ahayn waxna loo sheego riwaayadii kale muslim rijaalun baa ahaa min غayri an yakunuu أnbiyaa riwaayat اljarيiri cinda اlbukhaarina way tahay rag waxay ahaayeen wax loo sheego sidii waxyigu oo kale iyagoon ambiya ahay nabigu wuxuu yihi marka fain yaku fii ummatii minhum haddii ummadayda uu ku jira axad ka mida dadkaas qalbigooda wax lagu shubo waxbay malaynayaan wixina sidii buu noqonaya fainahu cumaru waa cumar buu ihi ummada idinku reer banu israiil waxaa jiray dad sulaxo ahlu khayr ah oon ambiye ahayn oon rusul ahayn xaggana qalbigoodu shay qulub lagu siiyo lagu tuuro wixii bay ku hadlahayaan sida noqonaysa nabi wuxuu dadka noocaasee muxadauunta la yidhaahdo ee mulhamuunta la ilhaamiyo hadday ummadayda ku jiraan waa cumar bn khaaab rawaahu albukhaari sayidina cabdiraman bn cawf wuxuu ku dhaaran jiray cumar oo khudbayna markuu arko uu dhegaysto wuxuu dhihi jiray ashhadu anaka mukallamun muxada buu dhihi jiray waxaan ku dhaaranhaya on ka maqaatigacya inaad ka tahay qolyaha qalbigooda wax lagu tuuray malaa'igtu carabkooda ku hadasho waxaa marka inoo yimid muxadadku waa maxay muxadadku laba tafsiir baa laga tafaasiir badan baa laga bixiya waxaa u roon laba macno mid nusuustaa caddaysay waa axad malaa'igtu carafkiisa ay ku hadlayso malaa'igta ayaa qalbigaada wanaag ku tuuriyo shay waxbaad fiirin waxaad iskaga malaynin waxaa yahay markaasaad ku hadlay sidii noqonayso nin dawaafahayo qurux badan buu saa u fiiriyay sidna cumar maalin saasuu u fiiriyey markaasuu ninkan islaamka ka hor wuxuu ahaa kaahin caraaf buu ahaan jiray ree wuxuu ahaa qolyaha faaliye ee caraafiinta iyo ah jinku la hadlo ee garabdaar kale u ahaan jiray ninkii baa loo yidhi waxaa la yidhi miyaad saa ahaan jirta war mawaalantii mar hadduu muslim anuu ahay waxaad siisa la ilah baan kuu dhahay maxaad ahaan jirta kaahin baan ahaan jiray buuri haddana waan islaamay ilahay baqariya al cimraan bay baray wixii ilaahay carabkiisa ku tuure uu odoroso sayidina cumar sidaasuu noqon jiray muwaafaqaad buu wiilkiisa ibn cumar baa wuxuu yidhi dadku hadday wax sheegaan cumarna uu si u tilmaamo shaygaa sidiisay noqon jirtay marka almuxada waa maxay waa aladii tatakalamu اlmalaa'ikatu calى lisaanihi bالsawaab aladii tatakalamu اlmalaa'ikatu calى lisaanihi bالsawaab ruuxu markuu hadda xanuunsadii jinku ku dhaco carabkiisa yaa ku hadla jin baa ku hadlaaya ruuxii codkiisii baa isbedelaya carabkiisi baa la isticmaalaya ruux kaloo aad cod garanaysaa baa hadlahaya jinkaa microfoonka qaadanaya qareen baad leeda soma rux kastoo banajin baa la socda aduu halkaan iska fadhidaa ruuxaad ilaysatay oo kaa gaadheen baa qur la saaray waad ka dhawaaqi hiblaha ka dhawaaqday hebel baa ka hadlay warba adigu ooma haysid codkaadi baana ka baxaya gaarisa oo islaan joogtaa codkaadi baa ka baxaya yaa codkaada ku hadlaaya jinkii qareenkaa ku saaraabaa microfoonkaada isticmaalaya adigu waxaad ka warqabta ma allah allah islaam baa ku iman waa kudhi wadaadu ii qabayso ii weysayso aga naxageenu kugu arkay shalay baa la isaaro adaa iga dhexqayliya warka miyaad sida hadda jinku carabkiina ugu hadlo ayaa malaa'igtuna dadka qaarkii carabkooday ku hadlaan sawaabkayna waafajiya tafsiirka nabi maxamed baa sheegay fii xadiidi abi saciidin cinda abraani fi اlawsat iyo riwaayaatka muslim iyo bukhaariba wa min hayri an yakunuu anbiya idan muxadidku marka wuxuu noqday almulham bالsawaab اladii yulqى fii fiihi carabkiisa lagu tuuraya qalbigiisa lagu tuuraya malaagta carabkiisa ku hadlay sawaabkayna tilmaamaysa wadaad waxay dhaheen maya waxaa aladii اladي laa yukhطiu أw laa yakhtأu dannuhu ama waa saadiqu الdanni waa ninka malihiisi wuxuu maleeyo runta uu noqdo sadoonba ku sheeg macaanidaasa la sheegaa tafsiirka nabiga ku dah calayhi isalaat wasalaam dad noocaasaa jiray sayidina cumar ku badan marka taarikhsa akhriya isagoo khudbaynaya isagoo khudbaynayuu la hadlay ciidanuu diray yaa saariyat aljabal madiina ku khudbaynaya shaam darafkeeda kale toddoba iyo konton kilomitir ba codkiisi ciidan muslimiin la hareereeyey oo in la gumaada la doonayuu arkay iyagoo dagaalamaya ciidankaas u saariya nin ayaa watay warla carra wuxuu ciidanka insixaab sameeyo taati ka dagaal buurta xaggeeda aadoo u baqda dhegihii ninka amiirka codka cumar baa ku dhacay cumar baa ila hadlaya buuhi muxuu leeyahay ciidanka bajiyo buurta ku carar sidii buu yeelay muslimiintu waa badbaadeen gaalada ilahay waa jabiyey saacaddii sayidna uu khudbaynaya jumcada ahayd yuu ninka amiirkaa sheegay maalinkaas xilliga ayada ah miyaad noo dhawaaqday haabuu i ma aqaana dadku waxay lahayn yasaariyat ljabal adoo khudbaynaya carabkiisaa ku tuuray hadalkaa isaga malaa'igtaa ku tuurtay qaaday ya telefoon ba hadda isticmaashaana moogta awood telefoon ka badan baa lagu gudbiyey isla markiiba wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ciiddii carrada gaalada yaa u qaybiyey allah inag waxbaan saydhnay mooyeene leebkii waan turay nin walba allah ku aadinaya gaal walba indhahoodina carada alla ka buuxiye qadiyada marka sayidina cumar way ku badin karaamaadkiisu wax la koobi karaa ma aha sayidina agga marka laga hadlahayo ilhaamka laga hadlahayo rawaahu muslim baa xadiidka wariya min riwaayati caaishuu ka wariya meesha bukhaari min xadiidi abi hurayra uu ka wariyo wa fii riwaayatihima ee caaishiya weri waxaa ku jira qaala bni wahab wuxuu yidhi muxadauuna ay mulhamuuna xaqa iyo sawaabka lagu ajijiyaa oo la waafajiyaa wa can jaabir ibn sub radi allahu tacaala canhu qaal shakaa ahlu lkuufati reer kuufaha waxay ka sheegteen sacdan yacni ibn abi waqaas azuhri bay ka sheegteen magaalada kuufa la yidhaahdo iyo basraba sayidina cumar khilaafadiisibaa la asaasay amaru asagu bixiyaa lagu dhisay labada magaalaba waxaana dhisoo bilaabay saxaabigan laga sheeganaye sacd bin waqaas azuhri nabi maxamed abtigii ah raggii cumar uu qoodhiyeyna ahaa maxay oga sheegteen ilaa cumar bin khaaab bay oga sheegteen facazalahu xilkii buu ka qaaday sayidina cumar ariiqa wuxuu lahaa ragga gubernatorayaasha ah ama umarada ah ama guddoomiya ama xilbahaya haddii khalad ka soo baxo xilku ka qaadi jiray uu ka xayuubin jiray hadii intii bulshadu ka sheegato uu dabagala xataa wixii uu sax noqon waayo bulshaduna u arka in ninkan mas ay dhibsanayso sayn fidno kale u dhicin xilku ka qaadi jiray nin kale ku bedeli jiray waa fiican yahay asagaa amiir inahay us ma dhihi dadka lama cadaadiyo lama muquuniyo uu ka qaadi meel kale u geyn nin kale cusub buu u jiray sacd waqaas bay reer kuufa ka sheegteen waa ninkii kuufa dhisay ee dalkana furayba facazalahu xilkiibuu ka qaaday wastacmala calayhim wuxuu amiir ooga dhigay camaar ibnu yaasir oga dhigay camaar ibnu yaasir asnagu markuu cabaar uu xilki hayay asna xilkii buu ka qaaday sidna cumar baa ka qaaday jariir ibn cabdillaahi albajali oo cumar soo gaadho oo soo booqdo waraystay camaar ibnu yaasir ka waran buui u hayaa maamulka muslimiinta hawsha waa ku liitaabo siyaasadna ma yaqaanee aad baa loogu dhibanaa buuri haamadaa saa ogaa uu u yeedhay wuu casilay muqir ibnu shucba u dhiibay muqir ibnu shucba haddana waagii dambe lagu eedeeyey hawl oo zinaa lagu eedeeyey tariiqsi wad haysan asna wuu ka casilay ciraaq way dhibtay sayidina cumar ciraaq nafta u keentay ilaa waagi dambe u habaaray reer kuufa dambe lama degin marka waa kuufa waadan bay baaba'day habaarka cumar baa ku dhacay aminkan ma jirto aw kuufa maqashee basra wax yar ka wasuus leeyahay oo raafido isku haysta fashakow waa ka sheegteen sayidinaa sacad bay ka sheegteen reer kuufa xataa dakaruu ilaa ay sheegeen annahu asagu laa yuxsinu yusallii maba yaqaano sidii loo tukaday dheh bal aafada eeg dhashi hooyadu dhalmada bartama maqashee saxaabiga iyaga islaamiyey ee <laughs> dalka qabtay ee muhaajiriga ee qadiimka ee min asaabiqiin alawaliin ahaa awalu man ramaa bisahmin fii sabiil illaahi nabigu ku faantami jiray wakaa abtiga ninka abti lamid hayahaa iyakana dhihi jiray haadaa khaali falyurini axadun khaalahu wakaa abtiga abti lamida yaa sheegan karaa saxaabadu waa iska waayeen ninka ahaa waxay dhaheen maba yaqaana cumarow ninkan sida loo tukado wadaad caamay ah baad lugaysay balaafadaada adug wax rag culmo qabsaday fa arsala ilayhi asagiibuu u fariin diray soo galbur imow madaxtooyada oo caasimadda madiine imow wuu yimid fa qaala wuxuu uhi yaa abaa isxaaq waa kunyadii sacad weeye waa xurmayn iyo qadarin weeye cinda alcarab haddii abu fulaan lagu yidhahdo waa xurma iyo qadarin wey madaxa magacaadoo mutaxan in lagugu yeedho xoogo bahdil weeye hebel in lagu yidhahdo waa bahdil agtooda xurmadarro wey ninkaad jecesha ama adkur kulli qadarin yaa abaa fulaan yaa umma fulaan baa la yidhahdaa kee wey xamaar may abaa isxaaq waa kunyadii sacad weeye waxaad waddaan maxay tahay ninkii laga sheeganaya dib baa loogu noqday asagii dacwadiisii baa dib loogu noqday reer ku warkay sheegeen sacad ka sheegeen baa la faahfaahinaya xamaar u kaadi inaad adugu kunyada sheegatana cinda alcarab ceeb wey magacaa abu fulaan umu fulaan inaad tidhahdo cinda alcarab waa ceeb waa in dadka kale ay ku dhahaan abu fulaan laakiin innagu ilaa caajin baana hawsha ma naqaanee iska qoranayna hebel hebel abu abu fulaan waad fahanteen bay wuxuu idhi abu isxaaq ina haaulaai qolyahan reer kuufo yazcumuuna waxay sheegayeen annaka adugu laa tuxsinu tusalli inaadan aqoonin sida loo tukado salaada ma wanaajisid faqaala wuxuu ihi ana waa tii tafsiilaad dhihi jirteene ayagu waxay doona sheegeen bui amaa ana anugu soo aha wallahi allahn ku dhaartay fa innii kuntu usalli waxaan tujin jiray bihim ayaga salaata rasuulilah ayagu waxay doona sheegeene waxaan ogahay buu i oon kugu dhaaranayaa nabi maxamed siduu noo tujin jiraan u tujin jiray laa wa ii qoran sawaabku waa laa xamsada in la kordhabo in la goda maaha laa ay laa anqusu kama dhimi jirin in la goday waa khata min xayu lua wax hawsha xarakeeyana ma arag laa ahrimubay laa anqusubay la mid tahay macnan waa mabnan laa ahrimu kama dhimaynin buui kama nuqsaamayna canha ay can salaati rasuulilah usalii salaata alcisha salaaddii nebi maxamed baan tujin jiray buui oonan waxba ka gaasirin oonan ka gaabinin oonan ka sokor dhiginba qaabkeed u tujin jirtay usalii salaata alcisha salaadda cishaha ayaan tujin jiray buuhi fa arkudu waan ku nagaan jiray fi luulayayn laba hore arkudu rukuudkii oo sukuunka ah fayadlina rawaakidiisu qur-aanku maydan ku arag almaa raakid soo ma taqaanaan xasiidu wey faarkudu waan ku xasili jiray buui fi luulayayni fi rakcatayn اluulayayn qiraadaan dhayrayn jiray sujuudda rukuucda ictidaalkan isku miisaami jiray wa ukhifu waan fududayn jiray fi lukhrayayn laba ragcadood dambana waan fududayn jiray cishaha qaala wuxuu uhi cumar dalika bika ya abaa isxaaq kaasi waa malihii aan kaa malaynayay abu isxaaqo inaad salaada ku wanaagsan tahay oo nabi maxamed dhaqankiisa aad wado oo nin fiican tahay waasaan malaynay wa arsala macahu rajulan ninbuu ku daray noqoyidhi kuufo ku noqo awrija ama rag buu maxamed ibnu salama iyo jamaaca loo socotuu ku daray saydina cumar hawsha saa kuma isagoo mala fiican u haya haddana hawshu xaqiijinaya wuxuu yidhi sacad kaxeeya kuufa ku celiya masjid walba oo reer kuufa ay leeyihiin iyo goob walba iskugu yimaadaan sacad ka dhex istaajiya bal ka warrama amiirkiinna see ahaa dabagalka umarada iyo kontaroolidooda iyo soo gudbinta laga soo gudbiya umarada iyo mas-uuliintu u geystaan shacabka iyo cabashada shacabka waxaa mas-uul ka ahaa maxamed muslama xilligii khilaafadii saydina cumar wasaaraddan buu u dabagalka mas-uuliyiinta khaladaadkooda iyo qabashada dhegaysiga cabashada bulshada loo soo gudbiya amiirka khaliifka muslimiinta ka taliya haddii amiirka bes wax laga maqlo madaxweynuhu u qabto oo cabashooyinka ay keenaan keliya mas-uuliyiintiisu dadka baaba waa in la helo hay madax bannaan oo u dhaxaysa taliska iyo iyo bulshada waxaa mas ka ahaa maxamed maslabat alansaari ninkii dilaaga ahaa wuxuu ihi meel walba warkaasi soo ogow ilى اkuufati buu u diray oo raaciyay ysأl canhu أhl اkuufati ysأl canhu can sacd muqaas baa la weydiin xaaladiisa reer kufa la falam yadac muusan ka tegin ninkii maxamed muslama ahaa ku daray ee dabagelaya sacad howlihiisa masjida muusan ka sa'ala canhu ay can xaali sacad buu weydiiyey ree jamaacatu lmasjid ka warrama amiirkiinna ree hebelow ka warrama amiirkiinna wayunuuna macruufan waxayna ku ammaanayeen wanaag ku sheegayeen khayr baan ku ognahay amiir barakaysan weeye ilaahay ha noo daaya ummaddu lahaye dakhala masjidan libani cabs qolya carbeed oo bani cabsi la yidhaahdo masaajid iyagu u badnaayeenoo xaafadooda ku yaallay buu galay wadaadkii baa gelahaya sacad ah la socday daba xilka loo soo dhibay faqaama rajulun minhum bani cabs nin bani cabsia istaagay markii hawshii la weydiiyey sacadna meeshii la soo istaajiyey yuqaalu lahu lagu magacdhabo usaamatu bnu qataada la yidhahdaa ninka istaagay reer bani cabs yukanaa waxaa lagu naanaysaa abaa sacdata faqaala wuxuu yidhi ninkii baa hadlay amaa id nashatana mar haddaadna dhaarisay buuri maxamed maslamow mar haddaadna dhaarisay oo tidhi wadaadkii amiirkii idina ka warbixiya aadna tidhi fa inna sacdan saddex arrimoodoo aad u bacan oo liidata oo rag ninkii ku tilmaanada laga xadhig daayo ayuu ku tilmaamay muxuu yidhi faina sacdan kaana laa yasiiru bisariya sacad wuxuu yidhi ciidanka duule lugmarodiga lama socdo ma raaco bimacnaa waa fulay buu le fulay buu laa yasiiru lama socdo ma raaco ma baxo bisariyati ciidanka duulee lugmarodiga ah yaqsimu haniimada fayga xoolaha baytmaalkana kuma qaybiyo bisawiyati si simanoo cadaalada ah. haddana muxuu ku tumay cadaalad cadaaladaro ku tuhmay ifadiisiibuu duray shajaacadiisiibuu duruu fulinimu ku tilmaamay dhowrsanka laga dhowrsado xumaha iyo xaaraantu tuhmo wuxuu yidhi cafiif ma aha xaqu naas buu cunaa ama ninku doonu u eexdaa faara qabiil buu yaqaanaa qaraabakiil buu yaqaanaa kuu rabuus iyo kuu dama u diidaa laa yaqsimu bisawiya maxaa kuu soo haray gar iyo xaaje haddii loo kaniyo xukm rabbina walaa yacdilu ma garsooro fi lqadiyati xukumka dadka la kala xukumana cadaaladiisi buu duray cifadiisii dhowrsanaanta xaaraanta laga dhowrso buu duray geesinimadiisiibuu duray saddexdaasuu la soo istaagay qaala sacd muqaas wuxuu yidhi amaa wallaahi ku dhaartay wuxuu yidhi laadcuwanna waxaan ku habaarayaa ninkaani bialaain saddex saddex miyuu igu tuhmay fulaynimo kow oo weliba dhaartay amaa idna shatana maxaa ummadda ummadda uga soo dhalabaxaya waa beenti waxba kama jiraan saddex miigu sheegay anna saddex baan ku habaara iga qabsada buuri la adcuwanna calayhi bialaain wey saddex baan ku habaarahaya allahuma in kaana cabduka haada u fiirsada isagoo la dulmaybu haddana yuu afgobaadsanaya is ilaalinaya isdhowraya soo reebanaya wuxuu yidhi allahuma in kaana cabduka haada ilaahu addoonkaadan kana hadduu yahay kaadiban mid been sheegaya saddexdu ugu sheega ay beentii tahay qaama u istaagay weliba riyaa'an ha lagu arko wa sumcatan ha lagaa sheego ilaahayow fa atil cumrahu cimrigiisa dheere cantatab gaadhsii asaasiqoha wa atil faqrahu baahidiisana dheeroo faqri aan la ara ku siidaa ciddigiisa wacaridhu alla u bandhig oo ku aafee lilfatani diinkiina ka fidnee buui ilahu diinta ka fidne adduunyada ku ciqaabo gaajo ku baabi iyo macaluul maxaa hadhay cimri dheeroo caliyada la daalan alla gaadhsii buui wax uu reebtay ma jiro wa kaana bacda dali odagii intii ku dhacday lannu sacd muqaas wuxuu ahaa mustajaaba dacwu dadka ducadooda la ajiibuu ahaa waana la dulmiyey dacwat اlmadluumna waa mustajaaba wain kaana almadluumu kaafira biitifaaqi اlmuslimiin dadka ducadoo la aqbalay inaan kusoo daray aday waan hilmaamaa laga yaabaa madluumka ducadiisu waa la aqbalaa wain kaana kaafiran ha u qaadanin marka murtad la dulmiyey baad aragtay markaasuu ilaahay baryey dadka isagoo dulmiyey baa hilfaha loo qaaday hadhihin nin fiican wey ninkan ma ridoobin gaalnimo kuma dhicin hadhihin dabaalnimada diinta baro fircoon baa laga aqbali hadduu madluum yahay ibliis baa laga aqbali hadduu madluum asagoo madluum ataa laga aqbalay ibliis anig idiin soo sheegay ducada aqbalideedu min baab alcibaada ma aha towxiidu rubiya hoos tagtaa baabu tasriif watadbiir sida irsaaqada iyo roobka iyo owlaadda iyo caafimaadka gaal iyo islaamba loo siiyo ayay la mid tahay wa kaana bacda dalika intaa kadib wuxuu ahaa odaygii idaa su'ila markii la weydiiyo cimrigiisii baa dheerado wuu cantatabay faqri aan la arag baa lagu imtixaanay diintii baa laga fitnoy isagoo waayeel oon luudi karin buu gabdhaha fudayda ku qamaami jiro korka kaga dhici jiray idaa su'ila marka la weydiiyo quul wuxuu odhan jiray shaykhun kabiirun war inkaar qaba waayeel baabate maxaad fudayda ku daba dhigay marka la dhaho wuxuu dhihi shaykhun kabiirun dacwatu sacdin habaarkii sacad baa igu habsaday maxaa kuu geey marka hore idabdarada kuu geey qaala cabdilmalik wuxuu yidhi ibn cumayr araawi allahmi waa taabicigii anraawi xadiidka ka warin can jaabir bn samura wuxuu yidhi faana ra'aytuhu aniga taabicigaa arkay odaygii lexmigiisi baa la dheereeyey bacdu intaa kadib qad saqata isagoy dhaceen xaajibaahu sunniyihiisi xaajibaahu tan kora wey tan sunniyaha koraa soo dhacay calaa caynay dhihiisii bay kusoo dhaceen oy qariyeen min alkibari waayeelnimo darteed intuu waayeeray bay xaajibihiisii qarinayaan indhihii wa inahu la yatacarada iyadoo sidaata wuxuu mabaxaya oo laacahaya liljawaari foodayda fi uruq wadooyinka fayaqmisuhuna markaasuu qanjirinhayaa miduu dhabarka qabto miduu timaha ku dhago miduu naaska laaco war kuwii idinka yarraababa tabar u leh adoo cimrigan ah maxaa ku ceebiya marka la yidhaahdo wuxuu dhihi waxba ma ogdina habaar weeye ragannimo ma ah habaar dhacay baa jiroon eeday saasuu odhan jiray miyaan ku dari karaa mise waa idinku dheera intaasaan ku daaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam